bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu taqrib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala qaala اlimaam الnawowiyu raximah اllah alkhaamisatu kitaabadan ku dhex jirnay marka wuxuu yidhi alkhaamisatu almas'alaة اlkhaamisatu masalada shanaad almukhtaaru sida la doortay fii takhriiji saaqiti kan dhacay <clears throat> bixintiisa takhriijintiisa wa huwa allaxaqu weeyaan saaqidkaas waa laxaqee bifatxi اllaami waalxaa'i laamtoo la kordhigo iyo xadoo la kordhigo yaa loo dabdiyey ama la akhriyey an yakhuda inuu xariiqo weeyaan min mowdici suquudihi dhicitaankiisa meeshiisa meesha uu ka dhacay in la xariiqo fi sadri sadarka dhexdiisa uu igaga dhacay khadan in laga xariiqo xariiq jiitin saacidan kor usoo fuulayo kor soo koraayo macduufan la laabo macduufan yacnii ku lalaabay ah khadka oo macduufan la laabay bayna sadrayni labada sadar dhexdooda lagu laabay cadfatan laabid yasiiratan fudud oo yar ilaa jihati laxaqi meesha laxaqa la haleeshiinayo jihadeeda loo laabo ayb halkan wuxuu rabaa inuu sheego kitaabka haddii shay saaqid ah uu jiro kelimo ayaa dhacday oo aslulkitaab ama sulbulkitaab ka dhacday kelmaddaa baa la rabaa marka in la haleeshiiyo saaqidka laxaqaa la yidhaha laxaq ayb kelmaddaa marka dhacday ee sulbulkitaabna ka mid ahayd see loo qorayaa xaggeese lagu qoraya wuxuu ku yidhi kelmadda meesha ay ka maqan tahay meesha ay ka maqan tahay kelmadda ayaa jiitin xariiq ayaa lagu qorayaa soo dheer kor usoo taagan warqadda korkeeda yacni ayuu xariiq usoo taagmaya waxyar marka xariiqaa la jiido sadarka kelmaddu ay ka dhacday iyo sadarka ka koreeyo inta u dhaxayso ayaa laga soo laabaya haddana dhinaca la xaqa in lagu qoro la rabo ayaana loo laabayaa marka marka xariiq sidaa loo jiiday haddana saas loo laabay ama sidaan loo laabay adba meesha la xaqa uu jiro ayb lagu qoraayo sida wanaagsanna culammadu waxay yidhaahdaan hadba meeshii u dhow ayaa lagu qoraa laxaqa midigta iyo bidixda hadba meesha dhowaa lagu qoraa kelmadda maalan meesha ay ka dhacday haddii ay u dhowdahay sadarka geestiisa bidix laxaqa bidix in layskaga yskaga qoraa fiican xaashiyada bidixda ah hadday midigta u dhowdahayna dhanka midig in lagu qoro yaa wanaagsan xariiqa marka marka la laabana in la dheereeyo ilaa laxaqa meesha lagu qoraayo la gaarsiiyana ma fiicna sababtoo ah foolxumuu keenayaa laasiyama hadday bataan laxaqu haddii uu bato kumaba sii jiran yacni saqdigu haddii uu bato yani saqdigu haddii uu bato kuma usii jiro sidaasaa marka la yeela taas weeyaan marka midda uu sheegayo almukhtaaru sida la doortay fii takhriiji saaqidi midka saaqidkee dhacay takhriijintiisa sida lagu doortay wa huwa allaxaqu weeyaan saaqidka waxaa dhacay marka la qoraya laxaq wahuwa allaxaqu weeyaan saaqidkaasi bifatxi اllaami waalxaa'i an yaquda inuu qoro weeyaan inuu jeexo min mowdici suquuطihi dhicitaankiisa meesheeda meesha uu ka dhacay inuu ka jeexo fi sadri sadarka dhexdiisa khadan jiitin ama xariiq saacidan kor soo koraayo soo fuulaayo macduufan la laabay bayna khadka oo macduufan la laabay bayna sadrayni labada sadar dhexdooda lagu laabay cadfatan laabad laabid yasiiratan fudud fudud marka wuxuu ku ixtiraasaa in la dheereeyo oo ilaa iyo kelmaddaa la gaarsiinaa la dhaho xaashiyada inta haddii la gaarsiiyo foolxumay kitaabka u keenay ilaa jihati laxaqi loo laabo laxaqa jihadiisa midigii iyo bidix miday tahay wa qiila waxaa la yidhi yamuddu waa taagaya alcadfata laabidda laabitaanka yacnii laabmada ayuu taagayaa ilaa awali laxaqi laxaqa awalkiisa intii laga gaaro waa midda aan diidayni hadda waa hadda diidayne waa qiilkan isagu wuxuu leeyahay xariiqa yarkaa marka kor loo soo taagto kan labada sadar u dhaxeeya inta la jiido ayaa la wadayaa ilaa laga gaaro awalu laxaq laxaqa meesha ugu horraysa ilaa laga gaaro ayb qiilkan saasuu leeyahay wayaktubu labadaas qaab baa loo qoraa marka midigii iyo bidixna hadbatay u dhowdahay ayb qiilkan marka waa laga xoog badan yahay sida xooga badan cadfadu inay yaraato un la dheeraynin maxaa yeele haddii kitaabka sulbigiisa warqaddaas shan meel haddii saqdi laga helo oo meel walbana xariiq dheer sadarada laga bixiyo foolxumo kitaabka noqonaya waa foolxumaanaya ayb wayaktubu wuu qorayaa allaxaqa laxaqii buu qorayaa laxaqu marka waa kelmadda la rabo in la qoro waay oo maqan qubaalata alcadfati laabnada meesha ku aadan filxaashiyati xaashiyada dhexdeeda ku qoraya alibnaa midig in itasacad hadday markaa xaashiyadu ay waasac u tahay meeshaas ay waasac noqoto ayb hadday waasac aanay ahaynna meesha waasacu kaga qoraya ayb waasacnimada xaashiyada waxay ku xihan tahay sadarka meesha laga bilaabay warqadda saan bay u weyn tahay haddii marka daa'imanna waxaa fiican in cabbaar laga soo sikado wax yar si hadhow hareeraha wax loogu qorto kitaabka ayb dii laakiin awal warqadda geestaba lagu bilaabo geesta kalena la buuxiyo hadhow meel wax lagu qoro waa la waynaya laxaq lagu dhigo ayb wayaktubu laxaqa laxaqii buu qorayaa qubaalata alcadfati laabmada ku aadankeeda fi lxaashiyati xaashiyada dhexdeeda alyumnaa midig buu ku qoraya korkeeda in itasacad hadday waasac u noqoto ilaa an yasquda inuu dhaco maahane fii aakhiri sadri sadarka aakhirkiisa inuu laxaqu ku imaado maahane ayb fayukharijuhu uu takhriijinayaa markaa ila shimaali bidixi xaggeeda ay u takhriijinaan yacnii adba meeshii dhow saasaa wanaagsanay dhahaan culammada ahlu taxqiiq sadarka meesha ugu dambaysa intee u dambaysa sadarka af carabiga marka la qoraayo midigtaa laga soo qoraa bidixdana waa u soo dhammaadaa aakhiru sadri marka lagu leeyahy waa dhanka bidix haddii marka saqdigu oo dhanka bidix ku dhacay xagee lagu qoraa marka la laxaqu bidixda la isaga qor xaashiyada dhankeeda bidix haddii dhaxda iyo meelaha midigta u dhowna dhanka midig ku qor isagoo midigtaana la fadilay bidixdu waxay fiican tahay marka ay aakhiru sadri saqdigu uu galo ayb walyaktubhu ha qoro saacidan isagoo markaa taagayo ilaa aclal waraqati waraqada korkeeda warqadda korkeedana ha ku dhigo yacnii markuu sidaa usoo laabo xagga kore laabmadii marka laxaqa waxaa lagu dhigayaa meesha yacnii eh, jiitintaas laaban meesha ku aadan baa lagu dhigayaa laakiin xagga kore xoogaha aada kor ha yar aada sababto a mararka qaar baa laxaqu uu badnaan karaa waxaa laga yaabaa in laxaqu uu noqdo shan lix kelmad camal oo isku xigto in laga tegi marka waxaa fiican marka inaad xoogaa meel yaroo kore aadid si uu kugu deeqo suud ah, ah, u deeqisa walyktubhu ha qoro laxaqii saaqidkii shaygii yanii ah, dhacay saacidan isagoo marka kor uu aadaayo ilaa acla alwaraqati waraqada korkeeda laa naazilan bihi ilaa asfaliha hoos inuu ugu dega ma aha haddaad hoos u degto sadar kalea la moodaya inay wax ka dhacaan wax ka dhaceen baa la moodaya lixtimaali an yakuuna fii sadrihi saqdun aakhar ayb yani hadda sabuurad baa nagu fiicnaa lahayd wuxuu kuu diidayaa waxay tahay xariiqii markaa kor u jiido laabto ku aadanka ku qoruu ku yidhi waxa maqan meesha ku aadan markaad ku qoraysidna dhanka kore aad weligaa haddaad hoos aaddo waxaa laga yaabaa sadarkan sadarka ku xigo hoose in saqdi isagana laga helo xaggeed ku qoray hadhow marka si marka aad u hesho meel ku aadan oo laakiin wax yar kor ah ilaa sadarkii lasoo dhaafay waa og tahay inuusan saqdi lahayne ila kitaabka marka la aqriya korna laga soo aqriyaa soo ayb laakiin midkan kuu dhiman haddaad hoos la aado ma ogid hoos in la xaq u geli doono yacni saqdi inuu ku imaan doono ma ogid ayb marka taasuu ka wadaa waliyaktubhu saacidan ilaa cala alwaraqati fain zaada laxaqii haddii uu bato calaa sadrin sadar ou ka batana ibtada'a ayb fain zaada laxaqu laxaqii hadduu ziyaado calaa sadrin uu ka ziyaado ibtada'a suquuruhu laxaqa sadarradiisii wuxuu ku bilaabayaa min aclaa kor buu ka soo bilaabayaa <clears throat> intuu marka hoos meesha ku aadan hadduu wax ku qoro xaashiyadii ay u deeqi weyso haddii uu yidhaahdo kor baan haddana la sii aadayaa waxay noqonaya wax isdabamarsan hoos kor ayb taasaa loo diidaya kor ha la aado wixii markaa ka dhinaado ha ku hoos qoro ha kusii hoos qoro walyaktubuhu ha qoro saaqidkii saacidan isagoo kor ugu aadaya ilaa acla alwaraqati warqadda korkeeda fain zaada laxaqu haddii uu bato calaa sadrin sadr ibtada'a suduuruhu sadaradiisu wuxuu xaqa sadaradiisu wuxuu ka bilaabayaa min aclaa kor ayuu ku bilaabayaa min aclى اlhaamishi almuqaabili lilcadfati xaashiyadaada marka haddee wixii sadar waaba ka badan yihiin meesha ka maqan oo la laxaqaaga sadar ka badan meesha ku aadan oo kore markaad saa ugu soo qorto haddana hoos uun kusii wado min aclaa buu ka bilaabayaa ilaa asfala buun u soconayaa hoos si qofkii akhrisanaayo wax tartiibsan oo u akhristo waxaa lagu diidaya marka qaybta qibcada hore markaad intaad meesha cadfada ku aadan ku qorto xaashiyadiina ay kaa ay kugu yaraato waxna ay ku dhiman yihiin laxaqii wax ka dhiman yihiin sadarkii korkiisa maa ku dhigaysaa haddana ma lagu dhigaayo haddii kale akhriskaa adkaanaya hadhow fain kaana fii yamiini lwaraqati fain kaana haddii uu yahay fii yamiini lwaraqati warqadda midigteeda waa meesha sadarka soo bilowdo intahad ilaa baainihaa intahad waxay ku soo dhammaanaysaa laxaqa marka la qoraayo ilaa baainihaa warqadda gudaheeda xaashiyada midigta haddii lagu qoraayo laxaq xaggee usoo soconaysaana warqadda gudaheeda usoo soconaysaa bannaanka ma aadaysawain kaana fi shimaali bidixda haddii lagu qoraayona fa ilaa arafihaa warqadda darafteedaad u soconaysaa gadaale wax la fahmi karo haddaad dhanka midig ku qoraysid la xaqiina geesta warqaddaa inta ka soo bilowda waxaa u soo socone warqadda baatinkeeda kitaabkii baad soo aadi qoraalkaaga uu soo gela haddii aad darafka yacni xaashiyada bidix aad ku qortana la xaqii xaggee u soconaya markaasoo kale warqadda geesteeda bannaankaa u baxee warqaddii baad dhammaynaysaa markaas ee baatinka ma soo aadaysid wax la fahmi karo uma yaktubu wuu qorayaa fi intihaa'i laxaqi laxaqa ah dhammaadkiisa saxa ayuu ku qorayaa markaad la xaqi dhammayso kelmaddii meesha ka maqnayd aa qorto saxa ayaa ku qoraysaa waqiila waxaa la layidhi yaktubu wuu qorayaa maca saxa saxa maceedana rajac ayuu qorayaa saxa rajaca saasuu dhigayaa waqiila waxaa layidhi yaktubu wuxuu qorayaa alkelimata almutasilata kelmadda la xidhiirto bihi laxaqa la xidhiirto daakhila alkitaabi kitaabka dhexdiisana ku jirto maalan kelmadda kaa maqan adiga waxay tahay qaala qaala ayaa ka ayaa maqan maalan qaaladana waxaa ku xigo oo kitaabka sulbigiisa kugu yaallo muxamadun jiitintii baad samaysatay waa laabtay qubaaladeeda waxaa ku dhigtay qaala qaaladaa markaad dhammayso saxa inaad ku daba darto ama saxa rajaca inaad ku daba darto qiilkan dambe wuxuu leeyahay waxba saxa iyo rajaca uma baahnide waxaa qoraysaa qaala iyo kelmaddii ku xigtay ee kitaabka kugu taallay qaala maxamedun baa qoraysa taas marka iyadu waa <coughs> middaas waay marka qiilkan uu sheegayo waqiila waxaa la yidhi yaktubu lkelimata kelmadii buu qoraya almutasilata bihi laxaqa la xidhiiraysay daakhila alkitaabi kitaabka dhexdiisa kula xidhiiraysa walaysa bimardiyin kan laakiin mid laga raalli yahay ma aha liannahu maxaa yeelay tadwiilun wax dheerayn way tadwiilka oo muhimun haddana iihaam gelin karo maxaa yeele kelmadaha qaar baa laba jeer soo noqdo oo saas ku saxan waxaa dhici karta kelmaddaani inay sideedaba laba jeer soo noqkelmada yacni sulbulkitaab waxaa laga heli karaa laba mar soo noqdo ayb kelmaddii marka haddaad soo celiso waxaa la moodi karaa middan aad soo celisayna inay la xaq tahay middii sulbulkitaab ku taallayna kelmad horle inay tahay labaa la akhrinaa marka oo isku mid ah laba kelmadoo isku mid ah si aanay saas u dhicin marka maba fiicnaba kelmaddii la xaqa keliya qor saxa gadaal ku dheji ama rajac saxa وأmا الxawaaشhي ayb marka تطويل muhim a ah waay faruba maxallin maxalin yaqبل تakriir الكelimaةi idin fayudan أnaha min الأصل waa kaa marka kelmaddan waxaa laga yaaba asal ahaanba inay soo noqnoqo lahayd laba mar ay imaanaysay hadaad marka adiga qorto waxaa la moodayaa inay saas tahay inaysan ahaynna waa suurtagal marka ihaamay keeni kartaa waama alxawaashi <clears throat> min hayri اlasli tan hadda uu ka hadlayo waxay ahayd wax kitaabka ku jiro sulbulkitaab ah oo dhacay hadda wax aan sulbulkitaab ku jirin wax aan sulbulkitaab ku jirin oo wuxuu gelayaa marka sharax iyo bayaan looga baahdo wa ama alxawaashiya xawaashida min hayri اlasli asalka aan ahayn ka sharxin oo kale wa bayaani khalatin qalad baraarujintiis oo kale aw ikhtilaafi riwaayatin aw bayaani ikhtilaafi riwaayatin riwaayo ikhtilaafkeed caddaynteeda aw nuskhatin nuskho khilaafkeeda caddaynteeda wanaxwihi wixii la mid a ah, faqaala alqaadi ciyaad waxa uu yidhi laa yukharaju lahu khaun khad looma bixiyo taas wlmukhtaaru sida la doortayna istixbaabu takriiji takhriijka yani jeclaanshadiisa waay min wasati اlkelimati kelmadda korkeeda laga bixiyo almukharaji la takhriijinayay liajlihaa iyada darteed ayb halkan wuxuu leeyahay kelmaddu haddii aynan ahayn saqdi saqdi ma jiro laakiin <clears throat> waxaa loo qorayaa bayaanin sharax ama waxbaa la rabaa in la bayaaniyo sidii haddoo kale ma samaynaysid intaad qad dheer jiidid haddana aad soo laabto ma samaynayside sida wanaagsani waxay tahay kelmadda korkeeda xariiq ku dhig bis hal xariiq baa kelmadda korkeeda yaad ku dhigaysaa hareertana marka sharci baa ku qoraysaa meesha ku aadan laakiin haddaad mid soo jiidid haddana laabto waxaa loo malaynaa saqda inay tahay waxaan saqda inay tahay wasad ulkelimana wuxuu u jeedaa cala alkelima kelmadda korkeeda laa bayna alkelimatayni labada kelmad dhexdooda maaha inaa wax ka jiidid halka kelmadoo la rabo ama meesha in la sharxo la rabo yaa korkeeda jiitin yaroo sharda camala lagu dhigaya <clears throat> asaadisatu masalada lixaad sha'nu اlmutqiniina atasxiixu wاltadbiibu wاltamriidu dadka mutqiniintaa sha'nigoodu waxaa weeyaan buu leeyahay altasxiixu wax tasxiixin wاltadbiibu qataarid tadbiibku marka waa qataarid isagaa sheegi doona wax la qataaraya waxay yihiin ayb wاtamriidu iyo calaamatu tamriid ayb faالtaصxiixu taصxiixa kitaabatu saxa saxa qoraalkeeda maxaa lagu qoraa calaa kalaamin kalaam kalaamka oo saxa riwaayatan wa macnan riwaayo ee macnaba u ansaxay kalaam riwaaye ahaanna sax ah macno ahaanna sax ah wa huwa curdatun laakiin halis u ah lishaki shaki usoo banbaxayo halis u ah shaki ayb aw ilkhilaafi ama khilaaf inuu ka yimaado kelmad baa riwaaye ahaanna ansaxday macno ahaanna ansaxday laakiinse kelmaddaas waxay halis u tahay yacnii in laga shakiyo ama khilaaf inuu ku yimaado kelmadda noocaas oo kalea tasxiixa loo isticmaalaa saxa ayaa lagu qoraa korkeeda saab iyo xa ayb tasxiixii marka saas gadaal iskale ah gadaal faالتصxiixu kitaabatu saxa waayo calىa kalaamin kalaam saxa riwaayatan wa macnan riwaaya ay macnahaan ansaxay wa huwa curdatun halis u ah lishaki aw ilkhilaafina halis u ah marka sidaa in lagu qoro calaa kalaamin kalaam in lagu dhigo saxa riwaayatan wa macnan wa huwa curdatun lishaki aw ilkhilaaf watabiibu tabiibka tabiibku marka waa yacni qataarid qataariddana marka waxaa loo jeedaa waxaa la qorayaa saadka afkiisa hore saad marka la qoraayo waxaa la qoraa af lasoo laabo la xiro iyo waxaa la qoraa far annagaan farta dhahno fartan maya mfar ma la qoraayo keliya waxaa la qorayaa saadka madaxiisa bes sida qataarow marka shabbahayaan wاtadbiibu tadbiibku wayusamaa atamriiduna waa lagu magacaabaa isagaa lagu magacaabaayo an yumadda in la taago waa khaطun khaط awaluhu khadka awalkiisu ka saadi oo kale uu yahay saadka madaxiisa laakiin lama laabayo walaa yulzaqu lagu dhejin maayo bilmamduudi ayb walaa yulsaqu lagu dhajin maayo bilmamduudi calayhi kan korkiisa lagu taagay kan korkiisa yani lagu taagayo yani xarafka u jeedaa kelmadda lagu dul dhejin maayo ee kor baa la isaga dhiganayaa baadkan yani saadka madaxiisa yaa kelmadda korkeeda lagu dhigaa kelmadda dusheeda ma lagu dhigaayo kelmadda korkeeda waxaan ka wadaa meesha iyada kelmadda ka korayso laakiin haddii kelmaddii laftirkeedii lagu dul qoro waxay u ekaaneen wax la tiray oo kale darbiyay u ekaaneen darbi iyo maxwi ayb taasaa halis marka u noqonaya walaa yulsaqu bilmamduudi calayhi midka la taagayo korkiisa lagu taagaayo waa xarafkii waa kelmadii dusheeda lagu dhajin maayo yumaddu waa la taagayaa marka maxaa loo sameeyaa tadbiibkuna yumaddu waa la taagayaa saadkaas madaxiisa calaa haabitin naqlan calaa haabitin wax sugan naqlan naqli ahaan sugan faasidin faasid ah laakiin lafdan xagga lafdiga ow macnan ama macnaha faasid ku ah ow amase daciifin daciif ah ow amase naaqisin naaqis wax naaqisa ama wax daciifa ama wax lafdan ow macnan khata ah laakiin naqliga ku ansaxay sidaasaa loo soo guuriyey riwaayo ahaan waa saxeix laakiin lafdi ahaan macno ahaan ayuunan saxsanayn amase waa daciif ama waa naaqis tadbiibkaasi ku qoraya marka tadbiibka sida loo qoro waxaa weeyaan saadka madaxiisa saadkii madaxiisa marka lasoo qoro wax yar waa lasoo taagaa laakiin farta lama bixina ayb waxaana lagu qoraa taصxiixa iyo asaga maxay ku kala duwan yihiin taصxiixa waxaa lagu qoraa maa saxa yacni riwaayatan wa macnan ama naqlan wa macnan wuxuu ansaxay laakiin curda lishaki ah kan laakiin saxa naqlan laakiin laa lafdan ow macnan macno ahaan ama lafdi ahaan uma ansixin kaasaa marka lagu qoraa wa min annaaqisi naaqiska waxaa ka mida mowdicu اlirsaali aw اlinqiطaaci meesha irsaalka inqiطaaca ku jiro riwaaya maalan waxaa weeyaan meel oo uga jira irsaal ama inqiطaaci meesha oo uga jiro ayaa dabba lagugu qoraa dabba naaqiskay ka mid tahay sanadku sida u socda meesha inqiطaaca uga jiro korkeeda dabba lagu saaray dabbadaa marka waxay ku tusaysaa meeshaan inqiطaac baa ku jira iska jir sanadka waxbaa kaga jiro warubama اkhtasara bacduhum calaamata الtaصxiixi warubama waxaa la arkaa ikhtasara bacduhum qaarkood inuu soo gaabsado calaamata taصxiixi taصxiixa calaamadiisa faashbahat dabbata dabbadii ay u ekaata markaas taصxiixa calaamadiisa muxuu ahaa saxa saad iyo xa qaaraa soo gaabsanaayo xa'dii ka tegaayo saadkii fartiisii ka tegaayo oo ay u ekaanaya marka calaamadii tii dabbadii oo kale ma hagaagsanana sidaas wayuujadu waxaa la helaa fii bacdi اlusuuli اlqadiimati usuushii hore kutubtii hore fi lisnaadi اljaamici isnaadka jamcinayo ururinaayo jamaacatan jamaaco isnaadka jamaaco kulminayo macduufan xaal uu yahay marka macduufan tii markaa isku cadfan isku cadfan yahay bacduhum qaarkood lagu cadfay qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayb calaamatun in laga helo calaamadda oo tushbiihu shabahayso addabbata dabbada bayna asmaa'ihi magacyadooda dhexdooda walaysa dabbatan dabba ma aha wa ka annahaa calaamatu itisaalin calaamatu itisaal oo kalena inay tahay moodaa alla marka wuxuu ku leeyahay mararka qaar waxaa dhici karta sanadka jamaaco kulmiyo oo maalan wuxuu yidhi xadaanii fulaanu wafulaanu wafulaanu wafulaanu wafulaanu jamaacu kulminaya asmaa'daas marka isku cadfani dhexdoodaa laga yaaba in lagu qoro dabbo dabbadii in lagu qoro yani calaamad oo dabbada shabbahda in lagu dhigo ujeedkuna uu yahay asmaa'daani waa isku wada xidhiirsan yihiinoo hal meelay sanadka uga jiraan usuululqadiima qaarkoodaasaa laga helay buu leeyahay asaabicatu masalada toddobaad idaa waqaca fi اlkitaabi maa laysa minhu nufya biاdarbi halkanna wuxuu gelayaa marka kitaabka wax aan ku jirin oo khalad baa ah la rabaa in la tiro see loo tirayaa horta waxaa la yidhaha kaasoo kale darbi kutubta xadiidka haddaad ku aragto idrib calaa haada yacni tir baa laga wadaa tir asaabicatu idaa waqaca fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa hadduu ku dhaco maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn nufya waa la anfiyaa bidarbi tiris baa lagu anfiyaa aw ilxaki ama xogid in la xogo aw ilmaxwi ama in la tirtiro oo inta wax lasoo qoysto la tirtiro aw hayrihi ama hayrkiis si kale xakiguna marka waa xogid in lagu xogo sakiin ama wax la mida wa wlaahaa kuwan la sheegay ka ugu habboonnaa darbu weeyaan xariiq in lagu dhigo la tiro <clears throat> marka darbigu waa tirid oo laakiin aan kelmaddii dhammaan la wada baabi'ine xariiq lagu kor qorayo maxwiguna idadha in la tirtiraba taasaa ugu habboon sababtay ugu habboon tahay waxaa weeyaan kelmaddii meeshaan laga tira in la ogaado lacallahaa inay sawaab tahayba oo kutub kale iyo nusakh kale haddii la arki lahaay in kelmadaana ay jirtay in kale la ogaado marka in la wada xoogo la wada tirama uma qaala alakharuuna badankood waxay yidhaahdeen yakhudu wuu xariiqayaa fawqa almadruubi calayhi kan la tirayo korkiisa ayuu xariiq saaraya khadan xariiq bayinan cad daallan tusaayo calaa ibdaalihi shaygan ibdaalintiisa mukhtalitan bihi waana isagoo markaa ku dhex daraayo yani ku dhejinaayo walaa yamisuhu ma masaxayo isaga dhan walaa yamisuhu ma baabi'inaayo maxaa lagu diidayaa qalinkii inaad maanta dhan ku rugrugto oo wixii meesha ku dhignaayba aan la garanayn hadhow lama rabo haddaad rabto inaad darbiso kelmadda korkeeda hal xariiq bis dhig ninkii fahmi lahaana waa fahmaa qofkii raba inuu kelmadda la tiray ogaadana halkaas uu ka ogaan karaa lakin haddii la rugrugo maanta dhan qalin lagu xarxariiqo ma ma ahan yacnii culummada saniicooda ma ah bal yakuunu wuxuu ahaanayaa huwa shaygaa madruubkaa mumkina alqiraa'ati qiraa'adiisu miday suurtagal tahay wayusamaa haada kan waxaa lagu magacaabaa ashiqa shiq ayaa la dhahaa ayb sababta loo loo yeelayo sidaana waxay tahay hadday kelmaddan adiga sidaa ay xaggaaga ka noqotay walacalla inaysan sidaa sawaabku in iyadu ay tahay <clears throat> marka si loo garto waqiila waxaa la yidhi laa yukhladu lagu dheehi maayo bilmadruubi calayhi kelmadda la darbinaayo lagu dhejin maayo xariiqa bal yakuunu fowqahu korkiisau noqonaya korkeedaa la xariiqaya kor markaan leeya waxaan u jeedaa kelmaddii maba la taabanayo xariiqa waxaa lagu qorayaa boos ka koreeya macduufan iyadoo la laabay calaa awalihi hortiisa wa aakhirihi iyo gadaashiisa la laabay say ku imaanaysaa marka middaan kelmad baad maalan tirta aad rabtaa jacala jacala ayaad tiraysaa iyada marka horta hareeraheeda jacalada labadeeda gees ee sadarka laba xariiq ka baxso oo kor u baxaayo xariiq dheerna marka kelmadda dusheeda ku soo qabo kelmaddii marka la tiraayey waxay dhexda uga jirtaa marka waxay dhexda uga jirtaa xariiqaasna labadaa xariiq iyo middaas kore ay dhexda uga jirtaa marka tii hore waxay ahayd ogow xariiqa kelmadda korkeedaaba la xariiqayo iyada laftirkeeda kelmadda laftirkeeda lagu dhejinayo xariiqa middan laakiin kelmadda lagu dhejin maayee korkeedaa la xariiqaa hoosna waxaa loo soo bixinaa marka laba jiitin sidanna waa la yidhi waqiila waxaa la yidhi yuxawiqu waa wareejinayaa calaa awalihi hor yacnii horteeda kelmadda meesha ugu horrayso ay ka bilaabataba nisfa daaratin daa'iro ama goobaabin nuskeed waa bil wakada aakhirahuna sidaasoo kale u yeelaya kelmadda aakhirkeeda yacnii wax kale maana laba calaamadoo wuxuu kala gashanayaa laba bil bil buu saa u bixinaya bishii buu xirayaa wixii marka halkaa ku jiro waa wax madruub ah saasaa loo qaadanaya waidaa katura almadruubu haddii shayga la darbinayo waidaa kahura hadduu bato almadruubu calayhi shayga la tiraayo faqad yuktafaa in lagu kaaftoomaa la arkaa bitaxwiiqi wareejin awalahu wa aakhirahu in la wareejiyo haddii shayga madruubka sadar camalba uu yahay wax badan wareejinta isaga in la wareejiyo awal ilaa aakhir waqiila waxaa la yidhi yuxawaqu waa la wareejinayaa awalu kulli sadrin sadar kastaa awalkiisa iyo waakhiruhu aakhirkiisa saddex sadar baa maalan la rabaa in la tiro sadar walbaa bil sadar kale xir kan kale sidoo kale sidoo kale yeel saddexda sadar wa minhum culimmadii waxaa ka mida man iktafaa kuwa ku gaabsaday ayb kuwa iyagu ku gaabsaday baa culimmadii ka mida ayb bidaa'iratin daa'iro daa'irada oo sagiiratin yar kuwo ku gaabsaday awala ziyaadati ziyaadada awalkeeda iyo aakhirahaa iyo aakhirkeeda qowlkan isaga wuxuu leeyahay meesha ay ka bilaabato waxaa la raba in la tiro bilowgiisa ayaa goobaaba eber camalaa la qoraya eberka <clears throat> ayb eberka oo waxaa la qoraya hadda laatiinku isticmaalo goobaabin culamada qaarna waxay yidhahdaan luqada carabiga saas eberkaas baaba yacnii arqaamta carabiga siday hadda u qoran yihiin ma ahan yani qaab carbeed ma ahan waa far markaa waxaa weeyaan oo yani far hindi waay alaaadan iyo inayn iyo ebirka oo dhibic laga dhigaayo iyo saasay dhahen hindi hindi iyo meelahaas laga keenay amaa yani sidan kale ee kowda iyo labadan hadda yani farlaatiinka labada saddexdaa farta shanta taasaaba carabi asiila ahayd siyuudi iyo saasay dhahayaan bacd اlkutubna saasay u dhigaan sidaan laatiinkay u dhigaan arqaamta ayb walidaalika eberka carabiga wuxuu noqonayaa eberkan caadiga ee wareegsan ayb middan kale marka far maahan yani farfar maahan arqaam oo tarqiim carabi ah ma ahan saasay dhahaan suyuudina alfiyada iyo saas camalo ku sheegsheega ama lacalla kitaabkan laftirkiisa imeela waqiila marka wuxuu leeyahay waminhum man iktafaa bidaa'iratin sagiiratin awala ziyaadati iyo aakhiraha kuwan hadda laatiinka laftirkooda arqaamtan saas waxay dhahaan waa carabi arqaamtan hadda ay ku isticmaalaano koow labada saddexda say u qoraan waxay leeyihiin waa waa carabi oo waxay u yaqaanaan waxay dhahaan arabic fond arabic fond marka waa tarqiim carab laga keenay kuleeyihiculummadana saasaan ku aragnay kitaabada mara waa sidaasna markaibirkaas calaa kulli xaalo marka ama daa'irada wareegsan waqiila waxaa la yidhi yaktubu laa buu qorayaa laa yanii ibirka marka daa'irada meeshay ka bilaabato madruubka iyo meesha ku dhammaadaa lagu qoraya daa'ira iyo daa'iro kale waqiila waxaa la yidhi yaktubu wuxuu qorayaa laa fii awalihi laa buu awalka ku qorayaa wa ilaa buu qoraya fii aakhirihi meesha dambana laa iyo ilaa inta u dhaxaysa madruub wa ama adarbu cala almukarari shayga soo noqnoqday see loo darbinaa loo tirayaa marka kelima ayaa laba jeer la qoray in la tiraa la raba see loo tiraa sidii la raba maa loo tiraya mase maya wa ama darbu tirista cala almukarari wax soo noqnoqday la tiro faqiila waxaa la yidhi yadribu cala aaniyi kan labaaduu tirayaa kan koowaad ma la tiraayo kelmad baad soo noqnoqotay maalan see loo tirayaa marka kataba kataba aa la qoray katabada dambaa layska tiraa midda hore la tiri maayo waqiila waxaa la yidhi yubqii wuxuu baaqi yeelayaa axsanahumaa midda wanaagsan suuratan xagga suurada ku wanaagsan wa abyanuhumaa yacnii caddaan badan midii ou yacnii bayaan leh xagga suuradana aan ku foolxumayn ayuu baaqi yeelayaa ta kaloo iska tiraa hore iyo mid dambe waxay ku ahaataba waqaala alqaadi ciyaad qaadi ciyaad waxa uu yidhi isagu in kaanaa hadday yihiin awala sadrin labada kelmadoodee soo noqday sadarka hadday ku bilaabatay sadarka awalkiisa hadday yihiin daraba cala aanii midda labaaduu tirayaa si sadarku ugu bilowdo kelmad fayow maalan sadar baa waxaa ku bilowday kataba kataba midda labaad uun iska tirtan koowaad daa leanna sadar in lagu bilaabo wax tirtiranaa la diidan taasaa suurada ku wanaagsan aw aakhirahu ama aakhira sadri waaye faclal aweli buu tirayaa sadarka aakhirkiisaa laba kelmadoo kugu soo noqotay tan hore iska tir si sadarku uu ugu dhammaado tirid la'aan ayb saasaa suurada ku wanaagsan uu yidhi fain takarara almudaafu wاlmudaafu ilayhi mudaafkii iyo mudaaf ilayhi hadday soo noqdaan ayb aw ilmawsuufu wasifatu mawsuufkii kii la sifaynayey iyo sifadii baa soo noqnoqday wanaxwuhu iyo wixii lamida oo israaco daa'iman yaaba ayaan kala tegin ruuciya waxaa la ilaalinayaa itisaaluhumaa isku xigooda le mar walba feeri adig cabdu cabdullaahi baa soo noqday cabdu cabdullaahi cabdigii baa hadda soo noqday ma wax soo noqnoqdaa mudaaf labadan kee la tiraa marka cabdidii hore iska tir si mudaafkan iyo mudaaf ilayhigu ay iskugu xigsadaan laakiin haddaad midka dambe tirto wuxuu noqonayaa marka mudaafkii waa kan waxbaa u dhaxeeyo tirtiran mudaaf ilayhigiina xagga dambe u jiraa ma u qurux badna suuradu sidaa mudaaf ilayhigii baa soo noqnoqday oo maalan cabdullaahi allaahi baa haddana la qoray kee layska tira kan dambe maxaa yeele kan dambe haddii la tiro mudaafka mudaaf ilayhiga waa isku xigayaan sifaday mawsuufkuna sidoo kale waa kan ruuciya tisaaluhumaa baa la ilaaliyaa ayb wa ama alxaku waalkashdu ayb dadkan hadda ayaga gaaladaas waxay iska dhigayaan iyaga hadda qoraalka iyo usluubka wax loo qoro inay ayagu khatar ku yihiin iska dhigaan laakiin dadkan islaamkaa ka qoraal badnaay ayagoon waxna qorin wax ay garanayaanna aan jirin baa yacnii habka wax loo qoro iyo habka wax loo sannifo iyo tartiibta wax loo sannifo culummadeenna ay yaqaaniin ayb laakiin dadka hadda waxay u moodaan aan diinta wax ka baranin oo jaamacaadkan uun gaalada iska jaamacaadkan culumtan uun iskaga barbartay waxay u maleeyaan waxbarasho dhan nimankaasaa loo saxeexay ku leeyihiin bahas marka diinka haddaad aragto waxaad ogaanayna iyagu ay ka faa'iidaysteen yacnii turaadkii muslimiinta oo ayaga aan laga faa'iidaysanin oo bal iyaga ay ka faa'iidaysteen baad arkaysaa <clears throat> waqiila waxyaabo badan baa marka kitaabada ay ku tacalluqo nasabka marka la qoraa ansaabtoo kale iyo yacnii waxaa laga soo bilaabaa cumuumka ilaa saasaa loo soo wada haddaad nasabka hoose ka bilowdo kan kor aa qorto maa laa yacni ba waxaad dhigayso fulaan ibnu fulaan alhaashimiyu alqurashiyu haddaa qorto alhaashimiyu markaa tidhi baaba quraysh inuu yahay waaba la fahmayen maxaa qoraalkan dambe u taraha laakiin sida fiicani waxay tahay alqurashiyu alhaashimiyu saasay ku leeyihiin culammada maalan yacnii kan dambe alhaashimiyu macnow keena ninkan waa quraysh yuu ka sii yahaa isdhihi karta alhaashimiyu kelmad macno horleh ku keenaysa waddanka marka loo qoraayo kadaalika waxaan marka tiridda yacni qaabay u sameeyeen waxa soo eh, eh, macno ahaan u ansaxay waxaan dhan marka waa waa qaab qoraalka ku wanaagsan qofka akhrinayana u fiican waqtiyadan dambena waxaa soo ziyaada in waxaa ugu badan calaamaatu tarqiimka iyo oo akhriska uu fududaynayo qofka wa ama alxaku xoogidda waalkashdu goynta yacnii in shaygan la xogo ama la gooyo maqaarkii maalan sakiin iyo kelmaddii la jaraba wixii meesha ka go-naa ahlulcilmi ahlucilmigu way kahdeen ayb alhaaminatu masalada sideedaad halaba calayhim اliqtisaaru cala اramsi fii xadaanaa waahbaranaa haddana arrin kaleu kuu keenay sanadka dhexdiisa inta badan waxaad arkaysaa xadaanaa iyo akhbaranaa waa lasoo gaabsadaa ayb naa iyo oo kale le arkay naa anaa oo kale anaa iyo naa iyo daanaa iyo markaad akrinaysa marka daanaa miyaad akrinaysa waxaa akrinaysaa anaa iyo ayb see layeela athaaminatu masalada sideedaad qalaba calayhim waxaa korkooda qaalib ku noqdoo ku batay muxadisiinta aliqtisaaru gaabsasho yaa qaalib noqday cala ramsi lagu gaabsado sumad fii xadaanaa iyo waahbaranaa dhexdeeda washaaca waa faafay kaasi bixaysu meel laa yakfaa unanba qarsoonaanayninba fayaktubuuna min xadaanaa waxay qorayaan alhaau wاlnuunu wاlalifu xadaanaadii waxay qorayaan hanaa bis adii nuunkii iyo alifki waqad tuxdafu haau hadii in la gooyaa la arkaa ada la gooyo maxaa la qoraa marka naa bis naa bis in la qoro naadaani marka xadaanaa inay tahay suurtagal ahbaranaana waa suurtagal wamin ahbaranaana ahbaranaana inay usoo qoraan anaa anaa inay usoo qoraan anaa marka aad aragto marka ahbaranaa baad akriyay ayb wamin ahbaranaa wayaktubuuna min ahbaranaana anaa bay qorayaan aliftii bay dhigayaan walaa yaxsunu ma wanaagsanaanayso ziyaadatu lbaai bacdi ziyaadinteeda oo la yidhaah abanaa ma fiicno qabla nuuni nuunta horteed la ziyaadiyo wain facalahu lbayhaqiyu bayhaqi haba sameeyaba sida asaga akhbaranaa baa lasoo gaabinaya abanaa in loo soo gaabiyo aliftii iyo badii in aliftii iyo nuuntii ba in loo dhexaysiiyo waqad yusaadu raa-un ra in la ziyaadiyaa la arkaa bacda alalifi alifta kadib aranaa aranaa la yidhaha wadaalun daal in la ziyaadiyo awala ramsi xadaanaa xadaanaa ramsigeeda awalkiisa anaabay awal ahayde daal marka lagu dara daanaa ayb wawijidat idaalu daalkii waa la helay fii khadi اlxaakimi xaakim fartiisaa lagu arkay wa abi cabdiramaan asulamiyi abi cabdiraxmaan asulami walbayhaqiyi baa lagu arkay waidaa kaana lilxadiidi isnaadaani ow akaru isnaadku hadduu laba xadiid leeyahay ama ka badan katabuu way qoraan cinda alintiqaali marka laga wareegayo min isnaadin isnaad laga wareegayo kan kale loo wareegayo xaa bay dhigaan xaa xadaas u fiirsada marka xadaas la qoro waawlcadfina waa in la keeno ayb maala wuxuu leeyahay qaala alimaamu abu daawuuda xadaana eh, wuxuu yidhi cabdullaahi bni muxamedin الnufayliyu qaala akhbaranii fulaan xaa buu dhigaa waxadaanaa musadadun buu dha marka xaa waxadaanaa musadadun ma la dhahayo xaa xadaanaa ma la dhahayo musadadun xaa waxadaanaa ama waahbaranaa waaw in lala idhaha maxaa yeelay marka taxdiidkii hore iyo midkan dambea isku cadfan ayb xadaas marka ramsigaa xaday qoraan xadaa marka la akrinayana siduu kuu sheegi doono xaa umbaa loo akrinaya xaa baad akrinaya bis taxwiil iyo wax kale ma sheegaysa xa bis baa la akhriyaa cinda alqira'a waidaa kaana lilxadiidi isnaadaani hadduu leeyahay ow akaru katabuu cinda alintiqaali wareegista agteeda kolkay ka wareegayaan min isnaadin isnaad waxay qoraan xaa walam yucraf lama garanin bayaanuhaa xadan bayaankeeda canman taqadama culummadii hore culummadii hore iyagu wax caddeeyey ma la oga lama oga wakataba jamaacatun jamaaco waxay qoreenoo min alxufaadi xufaadda ka mida mowdicahaa xadaas booskeeda saxa ayay qoreen taxiix qoreen calaamat tasxiix fayushciru marka wuxuu dareensiinayaa biannahaa iyadaasi ramzu saxa inay tahay ramzigii tasxiixa inay tahay xa'daa in tasxiix laga wado iyay ku tuseen laakiin maaha ahan sidaa macnuhu waqiila waxaa la yidhi min ataxawuli xada waxaa laga keenay mina taxawuli wareeg min isnaadin laga wareegay ilaa aakhara ku kale loo wareego abuu cumar ibnu salaax isaga wuxuuba leeyahay saxadu waaba fiican tahay meeshaas in lagu dhigo maxaa yeelay mowdic curda lishaki oo curda lishaki bay keeni kartaa ayb oo say ku keeni kartaa marka ayay ku noqon kartaa ayb lianlaa yutawahama ana xadiida hada lisnaadi isnaadkan xadiidkiisa saqada inuu dhacosaan loogu malayno isnaadow bilaabay ilaan moogtahay xadaanii cabdullahi bn moxamed innufayliyu qaala akhbaranaa fulaan waa ka baxay xaa buu dhigay qof baa wuxuu u malayn karaa cabdullaahi bni moxamedkan isnaadkiisu intii dambeba inay maqan tahay u malayn karaa si iihaamkaas loo joojiyey tasxiixa in lagu qoro waa wanaagsantuu leeyahay xaada korkeeda laakiin looma badnaba waqiila min ataxawuli weeyaan baayay ka timid baa layidhi min isnaadin laga wareegay ilaa isnaadin loo wareego waqiila waxaa layidhi liannahaa taxuulu xadaani waa waxay kala teedaysaa bayna alisnaadayni labada isnaad falaa takuunu min alxadiidi xadiidka ka mid ahaan mayso falaa yulfadu lagu dhawaaqi maayo cindahaa iyada agteeda bishayin waxba loogu dhawaaqi maayo waqiila waxaa layidhi hiya ramsun waa calaamad ilaa qowlina alxadiid cabdullah xadaana abu daawuud markuu leeyahay xadaana cabdullahi bni moxamed qaala akhbaranaa fulaan xa'daani marka alxadiid bay ka dhigan tahay ikmil اxadiia xadiika dhammaystir akmil اlxadiia xadiidka dhammaystir ayay ka dhigan tahay waina ahla اlmaqribi ahlu maqrib kullahum dhammaantood yaquuluuna waxay dhahayaan idaa wasaluu ilayha hadday soo gaaraan alxadiid ayay dhahaan wاlmukhtaaru laakiin sida la doortay an yaquula inuu dhaho xaa xaa inuu dhaho marku akhrinaa saasuu marka alimaamu nawowi leeyahay saasaana xoog badan sida loo badan yahayna min ataxwiilay ka timid isnaad laga lee laga wareego ku kale loo wareegay ka timid ayb ataasicatu masalada sagaalaad yanbagii an yaktuba bacda albasmalati isma shaykhi wa nasabahu wa kunyatahu ayay markaa markaa nuskhadiisee loo qoraha yenbaqii waxaa habboon buu yidhi an yaktuba inuu qoro bacda albasmalati bismi illaahi اraxmaani اraxiim kadib isma shaykhi sheekha magaciisa sheekha xadiidyadan laga warinaa magaciisa wa nasabahu nasabkiisa wa kunyatahu iyo kunyadiisa uma yasuuqa uma yanbaqii waxaa habboon an yasuuqa inuu kaxeeyo almasmuuca wixii uu dhegaystay wixii la maqlay yaa kadib la qorayaa xadiid baad sheekhan ka dhegaysanay adig inta aadan wax kala qorin bismi illaahi اraxmaani اraxiim sheekha magaciisa kunyadiisa nasabkiisa dhig kadib wixii kuu sheegay axaadiidtii ku xiji waayahay wayaktuba wa yaktuba waxaa habboon inuu qoro fowqa albasmalati bismillaahida korkeeda asmaa asaamiciina dadka dhegaystay xalqadaas magacyadooda bismillaahida korkeeda waxaa lagu qoraya xalqada dadkii dhegaystay axaadiidtaas dadkii maqlay ee meesha fadhiyey yaa la qorayaa asmaa'dooda asmaadan marka waxaa loo qori jiray samaacaadku waxay ahayd nooc kutubta lagu sugo axaadiidta yacnii kitaabkan hadduu ku qoran yahay intaasoo culamaa maalan inay dhegaysatay axaadiid sheekhan ka sugan waay waa ictimaad lagu ictimaaday yacnii kutubta yacnii nusqooyinka sugitaankooda waxaa kaley ka dhigan tahay bimahaabati shahaadooyinka hadda laysa siiyo kale yay ka dhigan tahay ninkii samaaciisa uu liiskaas ku jiro shiikhan ardaya u ahaa marka cilmiguu ka qaatay wahaakada yani hadda shahaadooyinkan hadda laysa siiyey booskooda oo kale waa waana ka muhiimsan middaan oo kale maxaa yeele waagaas dad yacni ahlu tahabut oo yani shahaadooyinka aan dheeldheel ku dhiibin iyo oo yani warac oo ku jira waayo dadku waxaan qoraayen soo ma garan kuwan laakiin iyadoo musawaraa layska heli karaa ama iyadoonba cilmigeeda lalahaynaa la heli karaa walidaalika waxaa la sheegay sheekh maxamed alamiin shanqiiti daraasaadkan jaamacaadka iyo oo diin diin diinta lagu baranayo se waagu dhigi jiray inuu dhihi jiray waxaan cilmigay dib u dhigayaan sabuuraddan wax lagu dhigaayo iyo waxaan yacni marka cilmiga dibay u dhigaysaa shahaadooyinka laga qaadanana wuxuu dhihi jiray shahaadatu zuur waay waxaa laga yaabaa qofaan malakadeeda lahayn inuu iska haystan waana aaday u badan tahay qofaan xalqa wax ku soo dhegaysanin waxba aan qaadanin ama yaa waxaa laga yaabaa inuu dugsi sare intuu ka baxo awalna aan xalaqaad wax ku baranin wax iska jejebinaya jaamacaadkuu tegaya imtixaankuu ku dadaalaya jaamacaddiiba afar sane shahaado ka soo qaadanaa haddii nin ilaahay in tawfiiq waafajiyo uusan ahayn waxaa laga yaabaa inuusan xalqad bay horta imaaninba ile adaa jaamicii isleeyahy jaamacad ka baxay inaan jaamacad ka bixin maxaad u ag fadhiisanayn isaga cilmigii sidaa marka waa ka celinaya maadada labaadoo kale waxay ku keeni kartaa hayruhu ma ka faa'iidaysanaayo isagana quruuraa gelaya aniga jaamacaddii madiinaan ka soo baxo kuleeyahay jaamacatil azharaan ka soo baxayuu kuleeyahay marka jaamacaddii madiina dad de ninkii cilmi u aada cilmi isagoo yacnii la tegeyna de masaajidka iyo xalaqaadkiisa iyo ahlucilmigu ka faa'iidey waxbuu kala soo noqdaa laakiin kii kaleo isagu yanii awalna iskooley iska ahaa imtixaanka marka la akhrina uun shahaadada taxsiili ku dadaalay hadhow waxaa laga yaabaa in wax la weydiiyo ninkaas marka nacam mufti ou noqdo wax isku kharibmaan marka waana asbaabta sheekh alimaamu shaadibi uu yidhi asbaabta furqada muslimiinta u keenta waxaa ka mid a minaan caalim ahayn oo ummadda caalim looga dhigo ama isagu isku maleeyaba hadhow khilaafkiisa khilaaf laga dhigo xiise dhan la ictibaariyo wax ka dhacsanaayo male marka waayihii hore dadku waxuun ama samaacaadkan oo kale ama ijaazaad la qoroo la bixiyo ama qofka inta la imtixaano laga dhegaysta kitaabadii yaa waxaa la dhahayay wad marka oo rukso camal la sii jiray dowlad marka hadda waxaan dadka ka celinaysana male dadkiina de iyagu isxil qaami maayo diin ka celinaysa haddaynan jirin waxa waaye marka hada xalaal wa xaraam aaday u tiro badnaaneen marka sidaasuu qorayaa yani dadkii dhegaystay magacyadoodiibuu ku dhigayaa kor marka wa taariikha samaaci samaaca taariikhdii ou dhacay wakhtigii la dhegaystay xadiidkan waa qoraya taariikhdaas yowm kada fii shahri kada sanata kada wa kada aw amase yaktubahu an yaktubahu baa habboon waxaa habboon inuu qoro fii xaashiyati awali waraqatin warqadda ugu horayso xaashiyadeeda hareeraha inuu samaacaadka uga dhigo ow aakhira alkitaabi makhduudaadka qaar waa ku qoran yihiin hadda marka lasoo sawiro waa arkee samaacaada geesaha uga qoran ayb ow aakhira alkitaab ama kitaabku marku dhammaado ayuu xagga dambe warqadda ugu dambaysa xaashiyadeeda ku dhigaa geeskeeda waay aw xayu ama meel laa yakfaa minhu ounan qarsoonaanaynin wayenbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado bikhadi iqatin nin iqa farkiisu inay ahaato macruufi اlkhai farkiisa la yaqaano walaa ba'sa dhib ma leh cinda haada kan agtiisa bianlaa yusaxixa اshayku calayhi shaykhu inuu saxo qasab ma aha yanii maalan ardaygii oo iqa baa qoray sheekhii maalan warqaddii marka xadiidkii samaacaadkii la dhigay kor baa looga qoray dadkii joogay sheekhii ma tasafuxin dhib ma leh sheekhu inuu tasxiixiyo qasab ma aha nin ardada ka midoo iqa aba ah hadduu qoray laa ba'sa maxaa yeele waxay la mid tahay sheekhaan ardada dhegaysanayso ma wada yaqaano magacyadooda iyo ma fatasho marka samaaca caadiga aba ah marka xadiidka laga dhegaysanayaba ardada xalaqaadka qaar boqol kunaa dhegaysanaysa lamaba ogaba dhib male marka taasay la mid tahay middaanna haddiiba nin iqaa marka uu sidaa yeelayo walaa ba'sa ayb baas male oo dhib male an yaktuba samaacahu samaaciisi inuu qoro bikhadi nafsihi nafsadiisa marka inuu farti uu kula qorto ida kaana iqatan haddii uu yahay kamaa facalahu iqaat <clears throat> ninkan isagu maalan waa iqo isagaa magaciisa ku qoranaya meesha <clears throat> kitaabkaas yadalan ka dhegaysta taariikhdaas wakhtigaaskan isagaa qortay dhib male hadduu iqo yahay <clears throat> wacalaa kaati marka haddii e, nuskhadii sidaa loo qoro marka inta la muqaabalay asmaadii saamiciintana lagu dhigo in la ilaaliyaa la rabaa marka haddaan la ilaalinin oo ay meel walba aado waxaa laga yaabaa dad inay ku darsadaan oo ay liiska xagga isaga dahaan marka waa in qof marka iqa ah uu haayo liiskan marka hadday samaacaadkana waa la qoraa dadka saamiciinta waxaa kaloo la qoraa dadka ayagu xaadiriinta ah. xaadiriinta waxaa loo qoraa dadka aan eh, sinu tamyiiz camal aan iyagoon gaarin oo kale xalqada la yska keenoo kale ilmo yaryaroo laba jir iyo saddex jiroo kale iyo xuduurka ayaga lagu daraa kuwa xaadiray meeshaas ah wacalaa kaatibi tasmiici <coughs> tasmiic maqlisiinta midka qoraayo korkiisa waxaa ah ataxarii dadaal wa bayaanu saamici kan saamica inuu bayaaniyo kan maqle yani waalmusmici iyo sheekha wax maqashiye inuu bayaaniyo waalmasmuuci iyo waxa la maqlayba inuu intaba caddeeyo bayaanka dhigo kitaabka sheekha qofkii dhegaystay